بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وغرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فدرسيني لحاد kitaabkeenii matnu abi shujaac ama alghaayatu waltaqriib waxaan ka bilaabaynaa faslun fii salaati almusaafiri soo maa musaafirka iyo salaadiisii ayaan ka bilaabaynaa insha allah sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala wayajuusu lilmusaafiri qasru salaati alrubaaciyati bikhamsi sharaa'id marka baabku wuxuu ka hadlayaa saddex masalo kow qasru salaati lilmusaafir musaafirku salaada uu qasrinayo laba wuxuu ka hadlayaa sheikhu raximahullah jamcu salawaati salaadihii la jamcinayey wuxuu kaloo ka hadli doonaa markaa jamcu salawaati lisafari markuu ka hadlo iyo jamcu salawaati lilmatari inuu ka hadlo saddexa masalo waxaan ku sheegi doonaan wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan qasru salaati salaatii salaadii inuu gaabiyo marka musaafirkii safarka bilaabay baa laga hadlayaa musaafirkii safarka bilaabay maha kii go'aansaday inuu biri safro hadaa beri inaad safarti go-aansatid e maanta bilaabi maysid gaabinta kii marka bilaabay e safarka waxaa u bannaan qasru salaati salaadii inuu gaabiyo salaadii arubaaciyati ee afar leyda ahayd afar afarta ahayd bikhamsi sharaa'ida shan shardi markii la helo ayay magaranaysaa bannaanta kow an yakuuna waa inuu ahaado safaruhu safarkiisu fii gayri macsiyatin macsiya waxaan ahayn waa inuu ahaadaa ama safar waajiba ha ahaado siduu inuu tegay inuu deen soo bixiyo deen lagu leeyahay oo taagan inuu soo bixiyobuu u safray safar waajiba wey ama xajkii waajibka lagu lahaa buu u safray oo kaleeto ama safar sunnaa buu u safray oo qaraabo uu soo salaamayo oo kaleeto ama safar iska bannaan buu u safray sidii ganacsi inuu doonanayo magaranaysaa soo ganacsanaya wixii la halmaalay intaa mid waa inuu yahay safar bannaan waa inuu yahay safar aan macsi ahayn waa inuu yahay marka hadduu qofku u safrayo shay macsiya inuu soo sameeyo waxaan leenahay safarkaasi dhexdiisa hee salaadii ma gaabinayo maxaa yeelay qofka loogu kaalmayn mayo macsida uu ku jiro loogu kaalmaynmayo in laga khafiifiyo salaadihii wa an takuuna waa inay tahay masaafatuhu masaafada safarku waa inay tahay sittata cashara farsakhan lix iyo toban arisoof waa inay tahay qabtoofaas lix iyo toban arisoof yacni lix iyo toban ari sofa inay tahay taxdiidan yani lagama badin karo lagama yareyn karo intaas in ka yar safarku kuma xirmayo weeye qasrigu kuma xirmayo marka waataan kilomitrka urognayo siddeetan kilomitr wixii loo gaaro weeye lixi tobanka farsakh farsakh waa hore la isticmaali jira hadda kilomitraa la isticmaalaya marka waa siddeed iyo toban kilom siddeetan kilomitr wixii loo gaaro ayaa qofku hee meeshuu u socdo hadday siddeetan kilomitr iyo wax ka badan jirto safarkaa markuu bilaabo wuu gaabin karaa weeye wuu gaabin karaa waaya wa an takuuna waa inay ahaataa masaafatuhu safarkaas inta uu jiraaye sittata cashara farsakhan lix iyo toban arisoof bilaa iyaabin ay bikayri iyaabin soo laabasho ayadoo aan la xisaabinaynin ayadoo aan soo laabashada la xisaabinaynin tegidda keliya waa inay tahay siddeetan laakiinse haddii tegiddii iyo ma garanaysaa afartan ay ahayd soo laabashadiina afartan se kole soo noqon mayso taa la xisaabin buu ku yidhi siddeetan kilomitr waxaa la rabaa dahaaban tegid safarka markii la dhaqaaqayo meeshu inuu siddeetan kilomitr kuu jidho iyo wixii ka badan marka siddeetan kilomitr kuma jidho buu ku yidhahdaa shiikhu soo laabashada oo soo laabashada la xisaabsan maya wa an yakuuna waana inuu yahay shiikhu qofka musaafirkaahi mu'addiyan mid gudanaya oo adda ah mid magaranaysaa mu'addiyan gudanaya lisalaati salaadii arrubaaciyati ee afarleyd ahayd qodobkanna laba masalo muhim uu shiiku noogu sheegay wa an yakuuna waa inuu yahay qofku musaafirka ahi mu'addiyan mid gudanaya lisalaati arubaaciya salaadii afarleyda ahayd marka xaggaa mu'addi salaad addaaya maxaa kusoo barata macnaheeda salaadii addow weeye hadda maxaa laga wadaa yaah maxaa laga wadaa xilligeedii bay joogtaa haa salaad adaa waa xilligeedii salaad joogta salaadan salaad qallaa weeye maxaa laga wadaa xilligeeda xilli aan ahayn baa la tukanayaa warka waa ku dhacay soomaa halkaa marka shiikhuu ku yidhi mu'addiyan waa inay tahay maxaa ka fahamtay salaada safarka lagu tukanayaahi waa inay tahay salaad hee dee safarka dhexdiisa so xaadirtay oo timaaday xaggaa muxuu diidayaa shiikhu adoo magaaladaadi iska jooga markii hore salaad duhura oo kaa tagtay markaa casarkii gashay inaa hee duhurkii intaa tukuta aa laba ka dhigto tiraahdo safar maadaama aa ku jiro salaadii duhuro iga tagtay markaan garowa joogay waa gaabinayaa waxaan leenaha maya mu'addam ah marka laba salaadood baas la gaabin karayaa laba salaadood ayaa safarka dhexiisa la gaabin karaa salaada markaa soo gashayba dee safarkii markaa saa ka baxday shan saac adoo bowaaso ah u socda meelaha dhexe adoo maraya ma garanaysaa sinu jiif iyo wixii loo gaaro haddii salaadii soo gasho duhurka ahayd salaadaasi waa salaad hee xilli safar a ku jirta soo gashay waa qayeereenaysaa waa gaabinaysaa warkaama ku dhacay waa salaad la gaabinayo salaada kaleoo la gaabinayo waxaa weeye salaad kaa tagtay laakiinse salaadaas markay kaa tegaysay laftigeeda musaafir baa ahayd safar hore ayadoo adoo musaafirah salaad il aad ilowday oo kaa tagtay ayaa waxaa soo xasuusatay safar kalaadoo ku jira ayadana waa gaaminaysaa maadaama markay waajibaysay hee aa musaafir ahayd haddeerna aa musaafirta waa gaabin ka dha warkaama ku dhacay labadaa waxaan ahayn salaada dhexdeeda hee musafarkii dhexdiisii lama gaabin karo shiikhu marka mu'adiyan taas marka ujeedku waxa weeye salaadan la gaabinayaah waa inay waajibtay xilli safara lagu jiro safarkiin lagu dhex tukanayaa warkaama ku dhacay wa an yakuuna waa inuu yahay qofku mu'adiya mid tukanahaya lisalaati salaadii arubaaciyati weeyaane salaadi ma garanaysa la sheegayo la gaabinayo waa rubaaciyadii intaa waa isaga darsanaysa wa an waana inuu niyeystaa alqasra gaabintii waa inuu niyeystaa inuu salaada gaabinayo maca alixraami markuu xiranayo salaad salaadii duhurkaad markaa xiranaysa adoo musaafirah saddex shay baa waajib ah inaad soo niyeysata sooma ahayn inaad salaad tukanaysid waajib ah oo duhur ah intaas saasoma ahayn yaah inta inaad niyadda ku qabsanaysa marka allahu akbar leedahay markaa musaafirka tahay waxaa u raacinaysaa saddexda korka u daraysaa buu ku yidhi shiikhu salaadan inaa gaabinaysid marka maxay noqonaysaa inaad niyeysanaysid afar arrimood salaad waajib ah oo duhur ah oo aan gaabinayo baa niyeysanaysaa warkaamaa ku dhacay qasran wey marka salaaddii duhurka ahayd baan tukanaya oo aan gaabinayo intaasaa qalbiga gashanaysa haddii aad markaa xihanaysa salaada inaa gaabinaysid aad qalbiga gashan oo aadan niyeysan ma gaabin kadid ma gaabin kadid waa inaad dheeraysaa wa anlaa ya'tama waa inuusan ku xiran qofku wa anlaa ya'tama waa inuusan ku xiran oo ku daba dabafeylin bimuqiimin mid asagu negi oo salaadiisa dheeraysanaya muqiim waxa weeye mid meesha degan oo salaadiisa ka dheeraysan inuusan ku xiran haddaa musaafir tahay waa in aadan ku xiran qof salaadii muqiim oo meesha degan marka qofka meesha degani maxay ka dhigan tahay aduu degan yahay meesha maxay ka dhigan tahay inuu salaaddii hee dheeraanaya ka dhigan tahay waxaa kaloo la mida ah, kii musaafirka ahaayo go'aansaday inuu asna hee dheereeyo labada labada haddaa ku xiratid salaadii adna maxaa kugu dhacaya waa dheereanaysaa ha waa dheereynaysaa marka xataa salaada inay gaabisa aa ah rabto oo masaajidka a ah soo gasho ama aduu imaam ka noqo oo labada ragc markay ka bax ayagoo hasi dhammaystiraan se hee bannaankaaga kaga tuko labada ragcadood oo duhurkaa kadibna ka dhaqaaji markaasoo wardhamaa waaya wa anlaa yaatama waa inuusan ku xiran bimuqiimin wayajuusu waxaa ku u bannaan lilmusaafir intaa waa qasrigii intaa markii la helo salaadda inaa gaabisa ah laguu ogolyahay gaabintu goormay bilaabanaysaa markaa magaalada ka baxdo adoo magaaladii aa ka safraysa ku dhex jira gaabintu ma gaabin karti wax garowa ka safraysa gaalkacyaa u socotid tusaale ahaan markaa garowa ka baxda kontareelkeeda dhaaftid waa gaabin kartaa wixii salaada laakiinse adoo ku jira masaajidkii salaadii muxuu ahaa safarkii dhexdiisii hee ee adoo ku jira magaaladii dhexdeeda hee ma gaabin kadhid warkaasoo warra maa marka safarku wuxuu bilaabanayaa gaabintu markii magaalada laga baxo oo kontaroole magaalooyinku leeyihin kontaroolada markii la dhaafo ayuu safarku bilaabanaya wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri halkaas qasrigii wuu kaga baxa wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan an yajmaca inuu isu geeyo inuu isu geeyo bayna duhri duhurkii iyo walcasri casrkii in isu geeya ayaa bannaan fii waqti ayihimaa shaaa fii waqti ayihimaa labadooda waqtigii mid labadooda waqtigooda fii waqti ayihimaa shaaa labadooda heeh waqtiyadooda mid ka mid ah mid yacni midka uu doono fii waqti ayihimaa labadoodaas waqtiyadooda kii uu shaaca doono saasaa dhahaysaa fii waqti ayihimaa labadoodaa waqtigooda kii uu hee shaaca doono ayuu isu geynayaa hadduu duhurkii xilligii casarkii intuu soo raro duhurka uu keeno maxaa loo yaqaanaa jamacaas jamcu maxaa loo aamusa jamcu hee ninkaa dambe hurda waa nin ma yah jamcu taqdiim haddii duhurkii la raro oo xilligii casarka la geeya maxaa la naasna jamcu taakhiir baa la jamcu jamcu takhiir ayib shiikhu marka wuxuu ku yidhaahday fii waqti ayihimaa labadooda waqtiyada ay leeyihiin kii kii hee uu shaaa doono ayuu ayuu isu waa u bannaan tahay weeye waaya wa bayna almaqribi waalcishaa maqribkiiyo cishihiina fii waqti ayihimaa labadooda waqtiyadooda kii uu shaaca doono ayuu isugu rarayaa weeye ha marka shuruud bay leeyihiin kitaabkii hore waa kusoo dhaafnay somaali haddaan ku sheegno soomaali ku sheegno jamaca qasriga la yidhaahdo jamaca taqdiimka la yidhaahdo wuxuu lahaa intee shardi buu lahaa afar shardi kow qofku waa inuu niyeystaa inuu jamcinayo horta labo tan koowaadoo horaysa waa inuu horreysiiyaa saddex waa inuu xiriiriyaa afar cududaarkii uu salaadda isugu geenayey waa inuu weli jiraa afartaa masale wey shuruudu waa inuu labada tan horaysa waa inuu hormariyaa waa inuu jamaca niyeystaa intuu tan hore ku jiro inuu jamcinayo salaada saddex waa in xiriiriyaa markuu tan ka baxo tii kale waa inuu galaa wakhti yar baa kudhexeeya hadduu rabe iska wakti yariisa ah, mushkilo ma leh afar waa inuu cudaarkii weli haya cudaarka safar soomaaliya cudaarku cudaarkii safarka waa inuu weli jiraa kan dambe oo ii sheeg jamcu taakhiirka laba shardi buu lahaa sawe haye shardi koowaad muxuu ahaa yaa say u kala horeeyeen shardi ma ahay casarkii haddii aad duurka haddii casra u rarto inaad casarka hormar inaad duurka hormaraysa waajib maaha tartiibku waajib ma ahayn haye maxaa maxaa laba shardi baa jiray keliya haye waa inuu weli cuudaarkii jiraa intaana idin sheegaya haye shardiga labaad yah in aad niyeysato gormaa niyeysanayaa yah okay markii casarkii la gaaray duhurka marka xilanayaan niyeysana cashan ku jimcinay miya saas miya markaan casarkii la gaaray inaan niyeysto inaan duhurkiina ku jimcinayo xilliga casarkan lagu jirayaa saas miya hee fiican tahay yah goormaa la niyeysanayaa su-aashootaa haye maasha khayr allah kusiiyo meel yar baa ka dhiman haye yah yah jamcu taakhiiraan ka hadlaynaa gormala nigeysanayaa jaamacu taakhiirnimada gabadhan way noo sheegtay yah waxayd in la niyeysto inaad jamcu taakhiir sameynaysid inta aa ku jidhid salaadii hore xilligeedii warkaama ku dhacay yah niyatu jamci taakhiir inaa niyeystaa lagaa rabaa inta a ku jidho salaadii hore tusaala casr baad duhurkii baa raraysaa gadaal baa geenaysaa casr baad u geenaysaa soo maahan inta duhurka lagu jira waa inaad niyeysataa in salaadii duhur aad raraysid oo aad geenaysid xilliga casarka haddaada niyeysan salaadaa duhurka oo a xilliga casar tukanaysid adaa maaha maxay noqonaysaa qadaa bay noqonaysaa warkaamaa ku dhacay haaheeye baaraka allahu fiik qoftaas bay soo diyaarisay darsiga haye shuruudaha in la diyaariyo weye weyshe meeshan khiyaali maah waa inaa casharka soo sugtaa wakti waa inaa soo gelaysaa casharka yaah a mar haddaa duhurkii qadadaadii macaani aad oga soo tanaasushay waktigeli darsiga darsiga waktigeli waaya xaggaasna waa jamici jamaca marka waxaa samayn kadhaa adoo ah salaadaha aan gaaminayn baa wada jamcin kadhaa salaadii duur xilligeedii waxaad kartaa afar duhura iyo afar casra ama waxaad tukan kartaa laba duhura iyo afar casar sadintisugu jamci laakiin jamcigii hee markasta wuu ku ansaxaya shuruuddaasu leeyaha kasoo bax wayajuus waa u bannaan tahay lilxaadiri kii aansa musaafirka ahayne meesha deganaa kii deegaankaha waxaa u bannaan filmadari roobkii markuu da'ayey waxaa u bannaan an yajmaca inuu isu keeno baynahumaa labadaas salaadood fii waqti uulaa tan koowaad waqtigeeda minhumaa xaali labadaa ka mid tahay markuu roobku da'aya buu ku yiri ku celinayaay tusaale ahaan xilligii maqribka iyadoo lagu jira baa roobkii da'ay roob baa da da'ayay waxaan leenahay xilligaa maqribka markii salaadii laga baxay haddaanan roobka inuu sii socdo maxaan samaynaynaba ceshihii baa soo raraynaa xilligii waxaan keenaynaa maqribka safar laguma jiro laakiinse cid sababta keentay in lasoo raraa maxay tahay roob dartiis roob dartii warka waa soomaa marka waa jamcu salaati lilmatari weye liajli lmatar baa loo jamcinayaa marka shuruuda leedaha shiikhu lakiin shuruuda nooma sheegin saasaan ku dhaafaynaa wayajuus waxaa u bannaan lilxaadiri kii muskii nagiga ahaa oo deganaa waxaa u bannaan filmadare markii roobka lagu jiro xilliga roobaadka roobku da'ayey yaa xilliga roobku da'aya maay maaha xilli roobaad baa lagu jiraa maa roobkaa markaa da'aya waxaa u bannaan an yajmaca inuu isu keeno baynahumaa labadii salaadood fii waqti luulaa tan hore waqtigeeda in isugu geeyo jamcu taqdiim baa la ogoliya jamcu taakhiir lama ogola minhumaa labadooda mid xaalay ka mid tahay taas marka xaggan laba masalo kuu sheegay xilliga hor markuu da-ayo in salaadii la jamcin karo salaada la jamcin karana ee tahay labadii salaadood musafarka lagu jamcin jiray duhur iyo casar maqribyo cishe jamcuna inuu yahay jamci taqdiimka ah ee aan la ogoleynkiin taakhiirkaa maxaa taakhiir haddii la yidhaahdo maqribka roob baa da-aya aka mushkila mareed roob xilliga casarka xilliga cishaha noo geeya maxaa dhici kadhaba maxaaba dhici kadha roobba inuu hee ha salaaddii marka qallay noqonaysaa xilliga cishaha geysay marka salaadan lasoo rarayaa waa tii dambe xilligii horaa la keenayaa shardiga ugu muhiimsanoo ku jirana waxa weeye dhegaha fur waa in salaadaas jamaaca lagu tukanayay haddaa adoo gurigaaga jooga ma jamicin kadhig salaada warka ma ku dhacay waa in hee masjid loogu tukanayo oo jamaaca ay ahayd waxaa la jamcinayo dadkii munfaridkaayo guryahooda isaga tukanayay ma jamcin karaan salaada faslun fii salaati ljumucati salaadii jimcaha buu magaranaysaa shuruudu yahay wa sharaa'idu wujuubi ljumucati jimcaha uu waajibo shuruudeedu sabcatu ashyaa toddoba shay waay toddoba arrimood baa laga rabaa qofkii ay jimcadu ku waajibaysay kow al islaamu islaamnimadii qofkii inuu muslim yahay labo albuluuq qaangaarnimo qofkii inuu qaangaar yahay saddex alcaqlu qofkii inuu hee caqli leeyahay haa qofkii inuu miir qabo oo qof waanu usan ahayn ama suuxsan saddexaa marka salaadoo dhan bay ka dhexaysaa dee saddexdaasi heeh salaadoo dhan bay ka dhexaysaa shuruudihii o dhan shuruudihii salaada ma garanaysaa eh, ku jira waaye shuruudulwujuubka la dhihi jiray waalxuriyatu qofkii inuu xor yahay qof adoona jimco lagama rabo kuma waajibin waadhukuuriyatu qofkii inuu lab yahay qof adoo qof qof ma garanaysaa dumara ama mid labeebshaahi kuma waajibin wasixatu caafimaad inuu jiro haa qof xanuunsan oo dhulyaal ah ayaduna sidaasoo oo kale weeye walistiitaanu ay waliqaamatu buu ka wadaa shiikhu walistiitaanu qof meesha degan inuu yahay waliqaamatu saddex eray baa jira fiqhiga dhexdiisa markii cid meel degan laga hadlayo qofka inuu musaafir yahay meesha inuu garowe dadka degani qofka inuu musaafir yahay kow soo maa ah. yaah labo qofku inuu yahay mustawtin mustawdin waxa weeye qof meeshan degan oo aan niyaddu uu degan yahay niyaddana ogama jirda inuu laabto qof meesha caada u degan waayo waxaa saddexa ah, muqiim muqiim muxuu yahay qof meesha caada u degan weeye laakiinse waxaa ku jira hee laabo waddankaaga ku laabo oo kaleeto tusaale ardada jaamacadaha dibadaha waado oo kale afar sana maqnaanayaan maxay ku jiraan niyadda maxaa ugu jidhaa inay laabtaan marka ayagu muqiimiin waayo mustawdiniin maaha yaa weeye qofkan meeshan degan oo aan ka safraynin daruuro marka timaado muyaan safar caadi aan ka garaynin oo aan ka tegaynin oo aan ka laabanaynin oo caadi degan deegaanka ku ah mustawdin baa la dhahaa ama muwaatin marka ma garat shiikhu marka wuxuu ku yidhaahday dhukuuriya wasixa walistiitaan hadda marka waxaa leeyahay wal iqaama laga wadaa maxaa yeelay kii laftigiisu ma garanaysaa dhowrka sana haba jooga hadduu rabee niyeysta inuu laabto way ku waajibaysaa jimcadii inuu tukado warkaa waa ku dhacay soo maa oo waajib bay ku tahay dee kii asagu mustawdinka ahaa asaga baabkaba hee asagoo asal buu u yahay inuu tukado maxaa yeele meesha asagu waa caadi buu degan yahay shuruudda toddobadaas markii la helo wa sharaa'idu ficlihaa ficlihaa aywa sharaa'itu sixati ficlihaa weeye sixati ficlihaa inay ansaxdo sideeddaa shardi markii lasoo helay toddobadaa shardi markii lasoo helay inay salaaddii jimcadu ansaxdo ayadana halaahatun saddex shardi baa la yska rabaa wa sharaa'idu ficlihaa ay sixati ficlihaa maxaa la yska rabaa yah saddex shardi baa rabaa halaaa an takuuna albaladu an yakuuna albaladu dhisma mataa idin qoraya ya waaye an yakuuna albaladu inuu dhisma jiro baa dhahaysaa an yakuuna albaladu dhisma in la helo meeshu inay dhisan tahay marka meeshaa dhisani misran magaalo weyn ha ahaato aw amase qaryatan tuula ha ahaatee meel dhisan inay tahay soo masalo maa intaas an yakuuna bimacnaa an tuujada waay waa in la helaa albaladu dhismo waa in la helaa meel dhisan waa in la helaa meeshaa dhisani laba midkood waay misran magaalo caadiyo weyn inay tahay aw qaryatan ama hee tuulo la degan yahay oo dhisan inay tahay labadaa midkood inay tahay maxaa meeshaa ku baxay baadiyihii baadiyaha haddii u dhow yihiin magaaladii codka soo gaarana waa inay magaalada yimaadaan haddaysan u dhoweynna jimca lagama rabo maxay tukanayaan duhurkooda iska tukanayaan wa an yakuuna waa inuu yahay alcadadu tirada salaada magaranaysaa ay ku ansaxaysa jimcadu arbaciina afartan qof waa inay yihiin afartankaasoo min ahli ljumucati dadkii jimcada laga rabay ah dadki jumcada laga waa kuwee weye waa kuwii toddobadii shardir soo buuxiyey islaamnimada qaangaarnimada caqliga intaasoo la wadaago maxaa u dheeraa xurnimada labnimada sixada iyo wakaa mustawadiniintin marka inay mukalafiin yihiin labna yihiin xorna yihiin mustawdinna yihiin intaas ba wuxuu ka wadaa min ahli ljumucati muxuu loo jeedaa inay dhukuur yihiin mukalafna yihiin haye mustawdinna yihiin oo degan yihiin meesha haye xorna yihiin xorna yihiin ayib wakaa afartankaa marka haddii wax ka dhiman yihiin salaada lama tukan karo duhur baa la tukanayaa ah. ka waran ciyaad yihiin soddon iyo shan qof soddon iyo shan nin oo magaalada degan iyo shan caruura oo wiila leh shan wiil oo aan qaangaar ahayn jimcadii maxaan leenahay tuuladii intaas haba rag ku noolba haye iyo laba nin oo safar ku yimi haye haye okaada masalada taan ka hadlana ka hadal haye maxaan leenahay taas ma aansalla ma jirto aan leenahay ma guntamayso duhur hala tukado ma guntamayso warkaa ma ku dhacay waa in duhur la tukadaa wa an yakuuna alwaqtu marmarkii tuuladii la xisaabiyey ama magaaladii la xisaabiyey afartan nin oo magaalada deegaanku ah oo inay laabtaan aan niyeysnayn oo xor ah oo mukallafiin ah waa inay joogaan ugu yaraan jimcada lagu ooyaa marka wa an yakuuna alwaqtu waqtigiina waa inuu yahay baaqiya mid hee jooga waqtiga waa inuu sii joogaa waa in waqti meesha ka bixin waqtigii waa inuu joogaa markaa oo waktigii duhurkaa laga hadlaya salaada jimcaha waktigeeda waktiga duhurka weeye fain kharaja hadduu baxo alwaqtu waktigii hadduu baxo aw amase cudimad la waayo ashuruudu shuruudii mid ka mida la waayo sulliyat waa la tukanayaa duhuran duhur baa la tukanayaa meeshaas jimca hee kama jira maxaa la tukanayaa duhur baa la tukanayaa wey wa faraa'iduhaa alaaa intaa markii lasoo helay shuruudulwujuubkii iyo shuruudu sixadii lasoo helay salaada waxaa arkaan u ah halaahatun saddex arrimood arrimoodba arkaan u ah kow khudbataani laba khudbadood qofkii in laba khudbadood la akhriyo labadaa khudbood yaquumu istaagayo fiihimaa dhexdooda uu istaagayo oo wayajlisu uu fadhiisanayo baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo qadar la eg dumaaniinadii subxaana allah in la eg waa inta waajibkaa ah. waa yahay wa an tusallaa in la tukado rakcatay rakcataani laba ragcadood in la tukado fii jamaacatinna lagu tukado jamaaca lagu tukado a markaan kasoo mirna kitaabkii hore afar salaadood maxaan idhaahnay jamaaca waajib ahay soomaayin maxaa ka mid ahaa salaada jimcaha waatan muxuu shiiku ku yidhi wa an tusallaa ragcataan waa in la tukadaa hee laba ragcadood haye maxaa lagu tukanayaa fii jamaacatin haddii jamaaca la waayo marka salaad jamca lama tukan karo ha sheekh jamacadii ay dhaaftayaa laba axma tukanayaa ma jidho mar haddii jamcada ku dhaafto afar baa tukanaysaa ama masaajid ku jira raadsuwaayahaye day kala dambeeyaan wa hay-aatuhaa sunnooyinkeeduna arbacu khisaalin waayo afar arrimood alguslu qofkii inuu soo qubaysto wa tandiifuljasadi jirkiina soo nadiifiyo walusu thiyaabi albiidi dharkii cadcadaana inuu soo xidho wa akhdi dufri cidiyahana inuu iska jaro watiibu udgoonna inuu issoo mariyo sunnooyinkeeda weeye intaas maxaa yeele dad bulsho badan baa isku imaanaysa in lagu karaahsado ma aha waa in magaranaysaa udgoonka intay haysi soo shubtaa wey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa al insaatu aamusnaan iyo dhagarhaaricin baa la sunneeyaa fii xaali khudbati khudbada marka lagu jiro dadku inay khudbadda marka lagu jiro aamusaan waa shay sunnaa weeye haa shay sunnaa weeye waman dakhala qofkii soo gala walxaal al imaamu imaamkiina yakhdubu uu khudbeynahayo qofkii soo galay imaamkiiu khudbadeynayaa soo gashay sallaa wuu tukanayaa qofka rakcatayni laba ragcadood khafiifatayni oo yar yara uma kadibna yejlisu wuu fadhiisanayaa inaad iska fadhiisata lama rabo saa usoo geshid laba ragcadood khafiifaad tukanaysaa waana markaa waa fadhiisanaysaa faslun fii salaati alciidayni waayahay yahay ciida faslun fii salaati alciidayni weeye wa salaatu lciideyni labada ciidood salaadoodu sunnatun weeye waa sunne sunne weeye mu'akadatun oo sunnanimadeeda hee la adkeeyey oo in la iska dalbaa la adkeeyey wahiya salaatulciideynkuna rakcataani waa laba rakcadood yukabiru wuu kibaaranahayaa fil uulaa tan koowaad sabcan toddoba jeer buu allaahu akbar dhahayaa siwaa takbiirati alixraami takbiiratulixraamka markii laga reebo siwaa markii laga reebo wey takbiiratulixraam markii laga reebo haddii lagu daro intay noqonaysaa markaa sideed markuu niyadda wuxuu niyeysanayaa salaad muxuu niyeysanayaa qofka salaatu ciidanka tukanaya yaa saddex arrimood buu niyeys mise labo wuxuu niyeysanaya darajada uu niyeysanaya waa labo waajibkana waa saddex muxuu niyeysanayaa kan labo salaad magaceeda ciid ciidul adxaa la yidhaahdo ama ciidul fidr la yihahdo inuu tukanayo buu niyeysanayaa salaad tukanayo ciidul adxa la yiraahdo ama ciidul fidri la yiraahdo marka markuu niyeysanayo takbiirtiina waa inuu hee allahu akbar yidhaha markuu xidho ducaau iftaaxi buu akrinayaa subxaanaka allahuma bixamdig tabaaraka ismuku tacaala yadul ilhabna ku akhriyo kadib buu takbiirada bilaabayaa kale allaahu akbar koow midka labaad allaahu akbar saasuu wadaya toddobada saasuu wadaya tan labaadna markuu istaago istaaga uu istaaga takbiirta uu ku istaagay kuma jidho waaya muxuu ku yidhi wa fi thaaniya tan labaadna khamsan shan jeer buu allahu akbar dhahayaa siwaa takbiirati alqiyaami markii laga reebo takbiirtii uu kusoo kusoo kacay soma soo kacays ma soo kacaysid allaahu akbar oo soo istaagta markaa alla akbarta xisaabta kuuma jidho shan hor horle baad dhahaysaa maxaad dhahaysaa shan horle in alakbarta dabadaana suu qaban baa fiican oo dhexdeeda ducaya wax la geliyo laa ilaaha illa allahu akbar wixii la halmaala aan dabada la isugu qaban baa fiican waayahay wayakhdubu wuu khudbadeenayaa bacdaha salaadii markuu tukada labada ragcadood ahayd khudbatayni laba khudbadood buu gelayaa yukabiru asagoo takbiiranaya fil uulaa tan koowaad tiscan sagaal jeer takbiirta koowaad allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar dhahayaa khudbada qeybta koowaad wa fi thaaniyati qeybta labaad khudbada qeybta labaadna sabcan toddoba jeer buu takbiiranayaa allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar oo kaleeto toddoba jeer buu dhahayaa halkaas marka shiikhu axkaamtii salaadu kaaga warramay goormaan bilaabaynaa marka takbiirta takbiirtan allahu akbar kabiira walxamdulilah iyo takbiirta allaahu akbar allahu laa ilaaha alla takbiirta sidaa ahayd goormay bilaabanaysaa taasuu wuxuu yidhi wayukabiru wuu ku baaranayaa min ghuruubi shamsi qoraxdii dhiciddeeda laga bilaabo min leylati lciidi habeenka ciidda ciidul adxadii iyo ciidul fidrigii solomaha labadaasba habeenada ay soo gelayaan markii maqribka la gaaro yaah ayaa lagu dhufanayaa takbiirta waa kaa xilligaasay bilaabanaysaa ilaa waxay soconaysaa an yadkhula inuu galo an yadkhula uu ka gelayadheh dheh al imaamu imaamkii fi salaati uu ka gelaya salaad intaa way ka midaysan yihiin takbiirtan labaa loo qaybiyaa takbiiraha salaada ciidda takbiir furan waxaa la dhahaa mustalaxa ama ereybixinta takbiira takbiiraat mutlaqa ama takbiira mutlaqa way furan tahay way sii daysan tahay takbiir kalena waxaa la takbiiraat muqayada muqayada waxay meel ku xiran marka takbiirtan salaada ciidda labadaas leedahay mid mutlaqa oo sii daysan iyo mid muqayada oo oo meelo ku xiran gaara shiikhu hadda wuxuu ka waramay tii mutlaqaah oo sii daysnayd wuxuu ku yidhi shiikhu laga soo bilaabo markii qoraxdu dhacdo habeenka ciidda soo gelayso ilaa inta imaamku salaada ka gelaya biri subax inta inta ka dhexaysa takbiirta waa la wadayaa takbiirta waxaa loo yaqaanaa mutlaq haddaad taagan tahay haddaa fadhido salaadaha gadaashooda hadday tahay haddaad soconaysid haddaad shaqa ku jidhid intaasoo dhan takbiirtakbiir mulaqa la yidhaahdaa taas wa wuu kibaaranayaa min guruubi shamsi laga bilaabo buu ku yidhi oo min leylatil ciidi habeenka ciidda ah waa ciidulfidrigi iyo ciidul adxadi labadaba ilaa an yadkhula ilaa uu ka gelahayo al imaamkii fi salaati uu ka gelahayo salaada uu ka gelayo wa fil adxaana wa fil adxaa intaa markay wadaageen adxada maxaa gaar u ah adxada waxa gaar u ah tan soo socota baa gaar u ah wa fil adxaa ciidul adxadiina waxaa gaar u ah khalfa salawaati salaadihii gaar salaadihii gadaashoodii ayaa la takbiirsanayaa salaadihii almafruudaati ee waajibka ahaa kuwii sunnahana way ku jiraan noocii ahaadaanba laga bilaabo min subxi yowmi carafata haa maalinka carafa subaxeeda laga bilaabo ilal casri laga gaaray ilaa casarka casarkaasoo min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha hilbawaradka tan ugu dambaysa ah ma ku dhacay shiikhu wuxuu ku yidhi raxima allahu tacaala marka masaladan khalfa salawaati almafruuda ciidda la yidhahdo adxada ciidda adxada la yidhaahdo markii salaadii laga soo bilaabay markii takbiirta lasoo bilaabay habeenkii salaada maqrib ay soo gelaysay habeenkii ciidda so lagama soo bilaabin takbiirta xilligaa soo bilaabs maxaa u bixinay takbiir mutlaqa waa mid sii daysan ilaa waxay soconaysaa salaada subax salaada ciidda laga tukanayo intaa waxaa ka dambeeya salaada udxiyada ciidda udxiyada la yidhaahdo bacda salawaat oo dhan baa la akhrinayaa ciidka baa takbiirta la akhrinayaa laga bilaabo maalinka ciidda ilaa maalinka saddex iyo tobanaad casarkeeda laga gaarayo markii casarkeeda takbiirta la akhriyo way dhammaatay buu sheekhu kuyi raxima allahu tacaala <clears throat> marka meeshuu ka yidhi salaadaha waajibka ah salaadaha waajibka keliya maa sunnooyinkana waa lagu darayaa sunno kastaa tukatid qadaashada waa akhrinaysaa salaadihii sunnaha la socday waajibka waa ka dhex akrinaysaa tii duxada ahayd gadaashada ka akrinaysaa waa kaa ayib faslun fii salaati lkusuufi waalkhusuufi qofku marka salaada ciidda keligii wuu tukan karaa jamaacada shardi u maaha warkaa ma garad keligaa waa tukan kadhaa waayahay saa marka oola soco shiikh jamaacadii baa i haddee miyaan tukan karaa ma jidho haddii lagaa tago tuko keliya maxaa yaele shardi umaaha afartii aan soo tilmaamnay miya ku jidhe ciidi miya ku jidhe kuma jirin faslun fii salaati lkusuufi lishamsi iyo walkhusuufi oo dayaxii ah qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii fasalkoodi weeye wa salaatulkusuufi salaada qorax madoobaadku ama dayax madoobaadku sunnatun waa sunne haa mu'akadatun oo sunanimadeeda hee la adkeeyey weeye way adag tahay qofku waa inuu magaranaysa usaa dhayaalsan weeye maxaa yeelay ilaahay baa u digay digniin weeye qoraxdmadoobaadka qoraxda madoobaanayso waa sunno weeye ayib oo salaadaha waxaan u qeybaynaa saddex qeybood salaada waajiba ayaga salaada sabab leh iyo salaada waqti leh soo ma ahayn salaadan xaggee bay ku jirdha ayadu yaah salaadihii sababta lahaa weye salaadii ciiduna maxayta salaadihii waqtiga lahaa weye soo maa saa ola soco shiikh xaggan waxaa idiin weydiinayaa maslaa ka socotaa ku tacalluqda dhegaha u fura marka soo jeens fa in faatad hadday tagto salaaddii kusuufka hadday tagto wayba kaa tagtayba adoo aan tukan bay bay dhaqaajisay oo se u dhaqaajin kadha qoraxdii baaba iska caddaatayba ama wayba dhacda iyadoo madooba sii dhacda ama dayaxii baa ma garanaysaa iska iftiimay amase qoraxdii baa ku soo baxday suu u madoobaa afartaas watiba afartaa jeerba waktigiibuu dhaafay soo maa qofka naga qabtaa waayahay waayahay qofkii mar hadday ka tagto muxuu sameynayaa fa in faatad hadday ka tagto lam tuqda la soo qallayn mayo saasay ku tagtay xaggaa marka waxaa ka fahmaysaa salaadaha sababta leh hadday sababtoodii tagto qallahoodiina waa tegay qalla ma leha qalla ma laha maxaa la mid ah midda noo socota fa in faatad hadday tagto wiyo lam tuqda lama hee lama qallayanayo maxaa yele daatu sababi tafuutu bifawaatihaa baa la yidhahdaa daatu sababku maxay ku tagtaa sababtii inay tagto wayusallii wuu tukanayaa likusuufi shamsi iyo wakhusuufi lqamari rakcatayni buu tukanayaa laba ragcadood buu tukanayaa fii kulli rakcatin laba ragcad walba waxaa ku jira qiyaamaani laba istaag dhigaha fur maxaan ku yidhi ragcad walba waxaa ku jira qiyaamaani laba istaag yutiilu wuuna dheereenayaa qiyaamaankaasoo yutiilu uu dheereenayo alqiraa'ata akhris akhri qiraa'ada uu dheereenayo fiihimaa dhexdeeda uu dheereenayo qiyaamka dhexdiisa wa rukuucaani iyo laba rukuuc baa layska yska rabaa oo yutiilu uu dheereynayo adtasbiixa subxaanallada uu dheereenayo fiihimaa rukuucdaas dhexdeeda duuna sujuudi sujuuddasa dheereenmayo buu ku yidhi dib baa ugu laabanaa meeshan wuxuu ku yidhi shiikhu salaada la yidhaahdo kusuufta saddex siyaabood baa loo tukadaa shiikhu tii ugu dheereed buu noo soo qabtay labada kalena waagaan kitaabta la gaarno baan sheegi doonaa tan laakiin si fiican usugayada muxuu ku yidhi shiikhu salaadii kusuufka ahayd waa laba ragcadood horta ragcad walbana waxay leedahay laba istaag iyo laba rukuuc iyo laba sujuud waxay leedahay laba istaag laba rukuuciyo laba sujuudo saa oo la soco istaagga uu istaagayo mid kasta qur-aanka wuu dheereynayaa buu ku yidhi rukuucdana subxaanalladii wuu dheereenayaa sujuuddase dheereen mayo laakiinse madhabka xooga badan ee fiqiga shaaficiyada ku dhex jira wuxuu yahay in sujuudda laftigeedana sida rukuucda oo kale loo dheereenayo marka lixda waa la dheereynayaa labada istaag waa la dheereynayaa labada rukuuc waa la dheereynayaa labada sujuudoodna waa la dheereynayaa wakaa ayib rukuuc istaahirkooda markuu faatixada akhriyo oo uu baqaro akhriyo tusaale ahaan wuu rukuucayaa markuu soo kaco faatixuu haddana bilaabayaa kadib buu haddana qur-aan kaloo dheer akhrinayaa kadib buu rukuucayaa kadib markuu istaago samica allaahu liman xamida sujuud buu aadayaa xagga maxaa soo baxanka lama istaagiyo iyo laba rukuucood warkaa ma ku dhacay wayakhdubu wuu khudbadeynayaa bacdaha intaa markuu galo labadaa ragcadood oo midiibaa magaranaysaa xogtii ku jir ee la lalaabanlaabay markuu ka baxo wuu khudbadeynayaa khudbatayni laba khudbood buu la imaanayaa waaya wa yusiru wuuna qarinayaa oo qur-aankii hoos buu akhrinayaa fii kusuufi shamsi qorax madoobaadkii qur-aankii muxuu akhrinayaa hoos buu akhrinayaa buu shiikhuu yidhi kow wayajharu kor buu u qaadayaa fii khusuufi alqamari dayax madoobaadkiina kor buu u qaadayaa maxaa yeelay sheikhu wuxuu kala qeybiyey xilliyadii xilliga subaxdiina qur-aanku waa siriya ee salaadaha la tukadaahi waa siriya xilliga habeenkiina salaadaha la tukadaahi waa jahriya marka wuu kala leexiye wuxuu yidhi tii qoraxda soo jeeda la tukanayeyna hee tii subaxa la tukanayana waa la qarinahayaa tii habeenka la tukanayeyna kor baa loo qaadayaa buu kudi sheekhu raxima allahu tacaala wakaa faslun fi listisqaa'i roobdoontii weeyaane roobdoontii wasalaatlkusuufi fii salaat isqaa'i wasalaatul istisqaa'i roobdoontii salaadeedu masnuunatun weeye waa salaad la sunneeyey kii magaalada deganaa iyo kii musaafirka ahaa waa loo sunneeyey fa ya'muruhum wuu amrayaa al imaamu imaamkiibaa amraya bitoobati inay toobad keenaan toobad buu amraya toobada saddex rugni bay leedahay qof markuu dho waxaase ka toobad keena waxay ka dhigan tahay koow shaygii inuu ka dhex baxo xumaantuu ku jiray banaanka istaago labo inuu ka qoomameeyo xumaanta inuu ku dhacay saddex inuu go-aan ku gaaro inuusan dib ugu laabanaynin marka maxaa la dhahaa aliqlaac wanadamu waalcasmu saddexdaas rugni bay leedahay toobadu marka qofku imaankii magaalada ka telinayay dadkii wuxuu amrayaa inay toobad keenaan warkaama ku dhacay wasadaqati inay sadaqa bixiyaan walkhuruuji min almadaalimi waalkhuruuji in la iska celiyo min almadaalimi waxyaabihii la kala haystay oo gardarada lagu kala haystay xoolihii dhaca ahayo la kala haystay madaalim baa la yidhahdaa waxyaabihii la kala haystay inuu iska celiyo wa musaalaxati alacdaa'i dadkii cadowga isku ahaanahee inay heshiiyaan wa siyaami halaathati ayaamin saddex maalmoodna in la soomo uma kadibna yakhruju wuu baxayaa bihim dadkiibuu la baxayaa isagoo la socda weeyaane fil yowmi raabici maalinkii afaraad fii thiyaabin dhar ayagoo qaba dharkaasoo bidilatin bacda hoos dhig bidilatin dharkii shaqada ah bidila waa dharka shaqada dharka lagu shaqeeyo dharka xaragada dharka shaqada suma kalaha dhanka lagu xaragoonayo habeenkii markuu subaxii shaqaysto habeenkii wax usoo baxo dhar layaab la soo xiranaya subaxa shaqadana caadi dharkii shaqada bidla tiyaab bidla dharkii shaqada inuu usoo xidho oo caadiga ahayd wastikaanatin asagoo ku sugan khushuuc wa tadarucin asagoo ku sugan isdullayn wa yusallii wuuna tukanayaa bihim wuu tujinayaa dheh dadkii ragcatayni laba ragcadood buu tujinayaa oo ka salaatil ciidayni salaadii hee ciideenka waxay kala mid tahay takbiiraadka dee salaaddii ciidanka kusoo tan horena toddoba ma ahayn tan labaadna hee shan markii istiqaaga la roobdoontana saasoo kale wey tan koowaad toddobaa la dhahayaa tan labaadna shan takbiir baa la dhahayaa uma kadibna yakhdubu wuu khudbadeenayaa bacdahumaa labadii ragcadood markuu dhammeeyo khudbadii buu gelayaa khudbadda asagoo dhex markuu khudbada bilaabo tan koowaad markuu akriyo wuu u fadhiisanayaa tan labaad buu akhrinayaa markuu isdhaho alleeyahay saddex meeloodoo meel waa dhammaysay waa dhammaysay markuu isdhaho wa yuxawilu wuxuu bedelayaa ridaa'ahu go'iisi buu rogayaa yuxawil wuu rogayaa ridaa'ahu go'iisi buu rogayaa min yamiinihi xaggiisa midig buu kasoo rogayaa ilaa shimaalihi xagga bidix buuna u rogayaa weeye wa min shimaalihi dhinacii bidixdaana wuu kasoo rogayaayo ilalyamiini buu rogayaa wey yacni soo cimaamadii saasoo kuma sii deysan ama go-iyo sumadan sii deysnayn yaa waa isdaba marinaysaa hadduu afar gees yahay waxaa samaynaysaa shiikhuu ku yidhaahday darafka magaranaysaa bidixda ah yaa wuxuu kusoo qabanaya gacantiisa midig kusoo qabanaya markuu kusoo qabto bidixdii uu gacanta midig kusoo qabtay midix wuxuu soo saarayaa galabka midigta ah gacantiisi biixi ahayd muxuu kusoo qabanayaa darafkii hoose oo oo midigta ahaa buu soo qabanayaa wuxuu saarayaa hee dhinaciisi bidixda ahaa dacaladuu markaas wisdaba marayaa goy buu isdaba maraya warka ku dhacay soomaa insha alla markaan darsiga dhammaynaan fiirin doonaa maradii marka sida marada qeybteeda hoose qeybteedii banaanka soo xigtay markuu isdaba mariyo qeybtii banaanka soo xigtay hoos bay aadaysaa dhabarka soo gaara dhinaciisa soo aadaysaa qeybtii kalena banaanka waxaa marka looga wadaa ilaahw saagaaa u rugnay hee dhibaatada intaa noogu rogtay barwaaqo noogu rog wey macnuhu wa yuxawil ridaahu wayajcalu wuxuu ka yeelayaa aclaahu qaybtiisa sare asfalahu hoos buu geenayaa wa asfalahu qaybtiisa hoosana hee aclaahu kor buu soo saarayaa wa wuu badinayaa min adducaa'i ducaduu badinahayaa walistikfaariistikfaartuu badinaya astaqfir allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxay alqayuum wa atuubu ileyh saasuu badinayaa wey wayadcu wuu ku duceysanayaa ducada magaranaysaa biducaai rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ducadii nebiga ayuu ku ducaysanayaa weeye oo ducadii nebiga maxay ahayd wuhu waat ducadii nebiga allaahuma ilaahayow allaahuma jcalhaa ilaahu ka dhig suqyaa raxma ma garanaysaa naxariis waraabkeed ilaahu ka dhig walaa tajcalnaha ilaahu ha ka dhigin suqyaa cadaabin cadaab waraabkeed ilaahu ha ka dhigin walaa maxqin tirtirid ilaah waa ka dhigan anaa tirtirto walaa balaayin musiibe ilaah waa ka dhigin walaa hadmin dumid ilaah waa ka dhigin walaa qaraqin maanshayn iyo hafid ilaah waa ka dhigin allaahuma ilaahayow cala diraabi buuraha yaryarkaa ee kurtumaha ilaahw ku shub biyaha wala aakaami waa la mida buuraha yararka ama buurihii oo dhan iska dhegtane iyo buuraha waaweyn ilaahw ku shub weeye wa manaabiti shajari meelaha geeduu ka soo baxayaan ilaahu ku shub wa buduunil awdiyati togaga calooshooda ilaahw ku shub biyaha iyo roobka allaahuma ilaahayow xawaalayna ilaahayow geesaha yaga ku shub walaa calaynaa korkayaga ma garanaysaa ha ku shubin intaa markaa markii roobku do-o oo u farabataa la akhriyaa intaa yartaa warkaabaa ku dhacay soo allahuma xawaalayna walaa calaynaa roobku markuu tirobeel noqdo baa la akhriyayaa kadib muxuu dhahayaa qofkii roobkii buu baryayaa ilaahay inuu siiye allaahuma asqinaa ilaahuna waraabi kaysan roobna waraabi mugiihan dhibta naga saara dhibta naga saara muqiith waxa weeye munqidan min ashidda dhibta naga saara hanii'an roob wanaagsan marii'an dhuunmar fiican dhuun dhuunta mari kara maxaa laga wadaa yacnii shay markuu gudaha gudaha caloosha markuu shaygu galo hadduu caloosha kharibaya ka waran shay fiican maha soomaa kanna weya roobka markuu nagu soo daato oo dhulkii uu galo roob wanaagsan oo lagu diirsado hee ilaa marka marii'an waxa waxaweye dhuunmar fiican marka waxaa laga wadaa caaqibadiisa iyo ciladambeedkiisa mid la mahadiica wey macnuhu marka mariican mid daaq soo saara ilaahw ka dhig saxan mid shubmo ilaahw ka dhig dhigoo magaranaysaa si fiican noogu shuba caaman mid nawada gaara ilaahw ka dhig hadaqan mid macaan ilaahw ka dhig dabqan mid magaranaysaa nawada gaara ilaahw ka dhig mujallilan mid magaranaysaa dhulka dhulka daboola mujilax dhulka daboola ilaahu ka dhig daa'iman ilaa yowmidiin ilaa aakhirana magaranaysaa hadba intaa u baahana ilaahayo mid aan helno ilaahu ka dhig weeyaan allaahumma wakaa marka hani kaysan waa roobkii muqiisanna midka magaranaysaa dhibta naga badbaadiyay ilaahu ka dhig weeye hanii'an ay tayiban wacan marii'an caaqibadiisa la mahadiyo mariican daaq wacan saxan shubmaya caaman midna garanaysaa nawdagaara khadaqan macaan dabqan ma garanaysaa mid eh, eh, dhulkao dhan gaara mujallilan dhulka daboola daa'iman mid ma garanaysaa joogtaa ilaa yowmiiddiin allaahuma ilaahay wasqinaana waraabi alkaysa roobka walaa tajcalna ilaaha naga dhigi min alqaanitiina kuwa quustay allaahuma ilaahayow ina bilcibaada addoommadii walbilaadi iyo waddankii min aljahdi dhibaato xaggeeda iyo waljuuci gaajo xaggeeda iyo waddankii ciriir xaggiis ayay ku sugan yihiin maa shay laa nashku aan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga mooyaane allaahuma ilaahayow ambit noo soo saar lanaa annaga azarca dalaga ilaah noo soo saar wa adir noo darari lanaa annaga addarca magaranaysa caanaha noo darari wa anzil nagu soo deji calaynaa annaga xaggayaga korkayaga min barakaati samaa'i samada barakadeedii waa roobkee wa ambit noo soo saar lanaa annaga min barakaati al ardi dhulka barakaadkiisa waa miraha iyo dalaga wakshif cannaa ilaahu naga fayd min albalaa'i musiibada maa shay maa shay laa yakshifuhu uusan feedi karin kayruka cidaan adiga ahayn ilaahu naga fayd wey soo ma jeedid allaahuma ilaahayow innaa nastakfiruka dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa innaka adigu kunta waxaad ahayd akfaaran mid dembidhaafkiisu badan yahay haddana waa tahay waan ahaan doontaa fa arsil isamaa ilaa uu samada nooga soo dircayana korka yaga mid mid magaranaysaa shumaya wayaqtasilu markii roobku soo do-o intaa markii la samayn roobku imaan waayo mar labaad baa lagu celinayaa mar saxaad baa lagu celinayaa mar afraad roobdoonta la badinaya markuu roobkii yimaado wayaqtasilu wuxuu ku qubaysanayaa fil waadi togii soo dhacay biyihiisii magaranaysaa wa idaa saala markuu soo dhaco uu soo dareero biyihii wey wa yusabixu wuu tasbiixsanayaa liracdi ongodku markuu dhaco tasbiix buu ku dhufanaya oo muxuu dhahayaa subxaana man yusabbixu racdu bixamdihi subxaana heeh man yusabbixu racdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi saasuu dhahaya markuu ongod dhaco hogogoga markuu ka yeero subxaana man yusabbixu racdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi walbarqi marka wariqdu markay dhacdana wuu ducaysanaya wuu tasbiixsanaya muxuu dhahayaa subxaana man yuriikum lbarqa khawfan watamacan subxaana hee man yuriikum lbarqa khawfan watamacan saasuu dhahaya w hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam ala nabiyina muxamed wala alih wasaxbi ajmaciin